bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وsaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati الrasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala waxaan joognay guud ahaan maqaasidii rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam waxaan ku dhex jirnay gaswatu uxud oo sanadii saddexaad dhacday shawaal qaala almu'alifu raximah اllah wakharaja ilaa uxudin fii alfin wakharaja nebiga sala اllahu calayh ali wasalam uu baxay ilaa uxudin uxud ayuu u baxay fii alfin kun ayuu ugu baxay nin falamaa kaana bibacdi اطariiqi jidkii qaarkiis markii uu ahaa inkhasala cabdullaahi bnu ubay cabdullaahi bnu ubay ayaa wuxuu la soocmay uu gaar u siibtay fii naxwin wax u dhowdhow min aalaaiiati saddex boqol wax ku dhowdhow ila almadiinati madiine ayuu u celiyey ayuu ula baxay fatabacahum cabdullaahi bnu camr bni xaraam ayaa raacay waalidu jaabir ahaa radia allaahu canhu yuwabiquhum isagoo aad markaa u haydaaraynaayo wayaxuduhum ku boorinaayo cala rujuuci noqosho faqaaluu waxay yidhaahdeen low naclamu haddaan ognahay annakum tuqaatiluuna inaad dagaalamaysaan lam narjic ma aanan noqonneen falammaa abow calayhi markay ku diideen rajaca canhum waa ka soo laabtay wasabahum waana caayey ayb marka cabdullaahi bnu ubay wuxuu intaa ula jeedaa waxaa weeyaan wax muslimiintii la jiro iska dhigayaa markay baahi jirtana dibindaabiye ayuu samaynayaa mar walba waa muqadiri oo nebigii iyo asxaabtiisii ayuu inuu hoojiyo ayuu isku dayayaa oo haddii jeish kun nin ahaa cidda waxay qaabilayaan inay saddex kun yihiin marka uu la soo laabto kunkii nin saddex boqol haddana haddii laga sii gooyo waxaa weeyaan ciidankii waa niyadjaba intaasoo isaguna ka rabaa ayb wastaqalla rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama biman baqiya macahu xataa nazla shicba uxud ayb wastaqalla rasuulu llahi sal l salam nebiga wuxuu la keli noqday biman baqiya macahu dadkii ku haray isaga dadkii la haray ayuu nebiga la gooni oo la istiqlaalay xataa nasala intuu ka degay shicba uxud uxud buurteeda fii cadwati اlwaadi ayb fii cudwati lwaadi waadiga ama dooxada geesteeda ila aljabali buurta xaggeeda xigto fa jacala dahrahu dhabarkiisa waxa uu yeelay ilaa uxudin buurtii uxud buu dhabarka saaray buurta uxudna waa buur weyn waaye oo aad ballaceedu aad u weyn oo aada isleedahay madiine inteeda badanba way waa ku teedsan tahay ayb marka ujeedku waxaa weeyaan buurtii ayuu dhanka dambe iska mariyey ayb mushrikiintiina marka way ka horreeyeen isaga oo meesha hadda ay shuhadaa uxud ku jiraan oo ay ku duugan yihiin dhabarkooda dambay buurtu ku teedsan tahay ayb marka halkaa baa nebigu sala allahu calayh ali wasalama uu yeelay dhabarkiisa wuxuu yeelay uxud buurta uxud xaggeeda wanaha annaasa dadkiiba wuxuu ka reebay cani ilqitaali inay dagaalamaan xataa ya'murahum intuu isagu ka amro ilaa amar aan ka bixiyo dagaal ha bilaabinina buu ku yidhi falamaa asbaxa markuu waa bariistay tacabba'a lilqitaali dagaalkiibuu yuu diyaargareeyey fii asxaabihi asxaabtiisa dhexdooda ayuu dagaalkiibuu yacni kala habeeyey tacabba'a lilqitaal dagaalkiibuu dadkii u kala habeeyey ayb sida ilaahayba uu yidhi waid qadowta min ahlika tubawi'u lmu'miniina maqaacida lilqitaal wallahu samiicun caliim ayb ayb wa kaana fiihim hamsuuna faarisan wa kaana fiihim waxaa ku jirtay dhexdooda khamsuuna faarisan konton fardooley ah wastacmala cala arumaati kuwii shiishka aadka u yaqaanayna nebiga wuxuu u diray wa kaanuu hamsiina konton bay ahaayeene wuxuu amiir uga dhigay wastacmala cala arumaati dadkii marka rumaadda ahaayee shiishka aadka u yaqaanay wuxuu uga dhigay amiir wa kaanuu hamsiina konton bay ahaayeen cabdallaahi bna jubayrin alwsiy cabdullaahi bnu jubayr buu amiir uga dhigay kontonkooda waa isku daray ninkaasaa amiir idiin ah buu yidhi wa amarahu wuxuu amray nebiga cabdullaahi iyo wa asxaabahu iyo dadkii isaga uu markaa u telinayay anlaa yatahayaruu inaynan ka doorsoomin min makaanihim booskooda booska ay joogaan inaynan ka soo doorsoomin yacnii inaynan ka tegin ayb halkiina jooga buur buur yar oo marka meeshaa ahayd ayaa nebigu uu qoladaa ku aadiyey meeshaa jooga wa an yaxfaduu inay ilaaliyaan duhuura almuslimiina muslimiinta dhabarkooda dambe inay ilaaliyaan ayb wa an yaxfaduu inay dhowraan oy ilaaliyaan duhuura almuslimiina muslimiinta dhabarkooda an yu'tow lianlaa yu'tow si aan loogaga imaanin min qibalihim xaggooda ayb inaan xaggooda loogaga imaanin darteed ayaa nebigu uu u faray inay dhabarka muslimiinta ilaaliyaan oo dhabar jebinta dambe ka ilaaliyaan ayb markaa nebiga ciidankii waa kala qaybqaybiyey qolada markaa kontonkii nin ee shiishka aad konton nin oo aad rumaad ahaayoo shiishka aad u yaqaanay meeshaas aad u muhiimadda badan ayuu ku aadiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin amiiroy ka amar qaataan ay tala ka qaataanna waa u yahay ninkaa ka dambeeya buuyi wadahara sal اllahu calayh ali wasalam nebiga wuxuu iska kormariyey yowmaidin maalintaasi wuxuu isdul saaray bayna dircayni laba cambuurbireed daahara bimacnaa waxaa wey waa isdul saaray laba cambuurbireed ayuu isdul saaray yani cambuurbireeduu gashtay cambuurbireedku marka warmaha iyo seefaha iyo ka ilaalinaya waa dhowraya laba xabuu isdul saaray marka uu gashtay nebigu labiska calayh isalaatu wasalaam sidaana marka in la yeeli karaa laga qaadanayo oo qofku uu qalabka uu hubka iskaga ilaaliyo iyo uu asbaabihii yacni dagaalka inuu dhammaystirto oo aan la dhihin yacni ilaahay baa la tala saarana dhib ma leh ha layska socdo inay saas ayna sax ahayn maxaa yeele nebiga cid ilaahay kaga badnayd alla tala saarasho ma jirin maca daalika haddana in allaale intii taxadar oo qof qaadan karo waa qaadan jira tawakulkana sidiisa waxaa weeyaan alictimaadu cala allaahir ilaahay oo la cuskado maca aqdi ilasbaab asbaabahana la qaato marka asbaabta in la qaato tawakulka ma ka hor imaanayso ayb wa acda liwaaa calankii weynaa nebigu wuxuu u diibay musxab bni cumayr akhaa bani cabdidaar reer bani cabdidaar ka dhashay yani reer bani cabdidaar walaalkood ahaa yacnii ninkii qabiiladaas ahaawo ayb cabdidaar iyuu ahaa muscab haddii la nisbaynayana marka wuxuu noqonayaa cabdariyun nisbe marka waxaa weeyaan cabdigana waxbaa laga soo qaadaya addaarkana waxbaa laga soo qaaday marka cabdariyun ayaa la dhahaya hebel waa cabdari macnaa min bani cabdidaar weeyaan wajacala wuxuu yeelay nebiga calaa ixda almujannabatayni labada dhinac midkood labada gees midkeed wuxuu yeelay zubayr bn alcawaam wa cala almujannabati اlukhraa dhinaca kalena almundira bna camrin ayuu yeelay mundir ibnu camr ayuu madax uga dhigay ayuu dhinacana u yeelay yanii dhinacana wuxuu yeelay zubayr ibn alcawaam dhanka kalena wuxuu geeyey mundir ibnu camrin ayb kadib labadan jumlo uu qoray yani almucniq liyamuut wax yanii saxa ah ma ah ayb intan weyaan marka wacala almujanabati اlukhraa almundira bna camrin buu yeelay bis <clears throat> wastacrada shabaaba akhdaa badanna waa leeyahay yani waxa ah yani mabici ah tiro badan baa ku jirta kitaabka qaarkood waa aragnay waa soo maqmaqnay wastacrada shabaaba yowmaidin wastacrada nebigu wuxuu dalbaday inuu loo soo bandhigo maalinta ashabaaba dadkii dhallinyarada ahaaye yaryaraa yowmaidin maalintaa hal ii keena buu yidhi dadka yaryar fa ajaaza bacdahum qaarkood nebiga waa ogolaaday waradda aakhariina kuwana waa iska celiyey ayb fakaana miman ajaaza dadkii uu ogolaaday dagaalka inay wax ka galaan waxaa ka mid ahaa samuratu bnu jundub waraafic ibnu qadiid ayaa ka mid ahaa walahumaa hamsa casharata sana shan iyo toban jir bayna ahaayeen markaas daywaqaangaaray ahaayeen wa kaana miman radda yowma-idin dadkii maalintaa uu celiyey waxaa ka mid ahaa usaamatu bnu zayd bni xaarifa wa usayd ibnu duhayr walbaraa'u bnu caazib wa zayd bnu arqam wa zayd bnu haabit wa cabdullaahi bni cumar wa caraabat bnu aws wa camru bnu xasm uma ajaazahum yowma alkhandaq intoodaas dagaalkii khandaq waa ogolaaday nebigu dagaalkii waxud wuxuu u reebay waa yaraayeen ibnu cumar wuxuu jiray afariyo toban jir meelahaasu ahaa ayb dagaalkii yani haswatulkhandaqna qaangaaru raggan marka uu ogolaadayna dee shan iyo toban baaba ka culamada meeshaan laba mas'alo fiqi bay ka qaataan mas'alada koowaad waxay tahay dagaalka dadka la qaadanayo gelaayo qaangaar inay ahaadaan ilmaha yaryarkaa marka inuu nebigu uu celin jiray ayb oo dadka qaangaarada buu nebigu kaxaysan jiray ayb waxaa kaloo iyadana masalada labaad ay ku jirtaa culamada qaar ka qaateen waxay tahay shan iyo toban sano in lagu qaangaari ayb qaangaarku saddex calaamadood buu leeyahay calaamad waxaa weeyaan qofki inay meli ka timaado waa calaamad qaangaarka tusayso waxaa kaloo qaangaarka tusaya shan iyo toban jir xadiidkan baa tusaaya shan iyo toban buu ku qaatay kaannahu yacni inay dad waaweyn yihiin oy qaangaar yihiin tan saddexaad yani calaamad saddexaad baa iyadana ay xanaabilada isticmaalaanaa jirtay ku daraan calaamadaas yacni saddexaad waxay tahay timaha hoose inay u soo baxaan oo iyagana waxay deliishadaan bani qurayda markii la laynayey calaamad waxaa u ahayd qof allaale qofkay timaha hoose u soo baxaan waa la dilaaya qof weyn ahaan inuu yahay kii timaha hoose aynan usoo baxinna ilmo ahaan baa loo dhaafaya ayb oo marka ilaa saddexdaa calaamadood yaa marka la ysku soo duuduubo ay yeelan karaan ayb labadaa marka mas'alaa marka meeshaa ku jirta rasuulka marka waa laysoo bandhiguu yidhi dadkii waa kala soocay ilmihii yaryaraa waa ka tegay dadkii waaweynaana waa qaatay aan ah watacaba'at qurayshun quraysh waxay iyaduna markaa ay cabbaysay oy diyaarisay watacaba'at qurayshun quraysh iyaduna way isdiyaarisay oo jeyshkeedii bay kala ratibatay aydan wahum iyagu fii alaaati aalaafin saddex kun oo nin yay ahaayeen kamaa dakarnaa saan soo xusnay fiihim waxaa ka mid ahaa ku dhex jiray ah miataa faarisin laba boqol oo fardooley ayaa la socotay fajacaluu calaa maymanatihim midigtooda waxay yeeleen khaalid bna alwaliid wa cala almaysarati dhanka bidixna cikrimata bna abi jahl ayb midig iyo kala saareen markaa gaalay ahaayeen markii dambe laakiin labadooda waa islaamay wa kaana awala man badara min almushrikiina yowmaidin abuu caamirin alraahib wa kaana abuu caamir wuxuu ahaa abuu caamir alraahibu la dhihi jiray oo dadka u yaqaaneen wuxuu ahaa awala man qofkii ugu horreeyo badara soo banbaxo min almushrikiina mushrikiinta xaggooda ka soo banbaxo yowmaydin maalintaa abuu caamir alraahib baa la dhigi dhihi oo nin caabudo iska dhigi jiray oo diimaha wax ka yaqaano ilaahay caabudo oo laakiin nebiga wuxuu u bixiyey abuu caamir alfaasiq abuu caamir alfaasiq ayaa nebigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam ayb wasmuhu magaciisa cabdu camr bni sayfiy wa kaana wuxuu ahaa ninkaa isagaa ra'sa alwsi aws madaxdeeda buu ahaa fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada wa kaana wuxuu ahaa mutarahiban nin yacnii mutarahib ahoo yacnii cibaado duurka la galo falamaa jaءa alislaamu islaamka markii uu yimid khudila waa la hoojiyey falam yadkhul fiihi ma soo gelin islaamkii wajaahara الnabiya salى اllahu calayh waalih wasalama bilcadaawati nebiga ayuu wuxuu kula soo baxay oo u muujistay cadaawad cadaawad buu nebiga u muujistay fadacaa calayhi sala اllahu calayh waalih wasalam nebiga waa habaaray marka fakharaja min almadiinati madiine ayuu ka baxay wadahaba ilaa qurayshin quraysh buu u tegey yu'allibuhum isagoo marka ku tirtirsiinayo oo ku diraayo calaa rasuuli illahi sal l slam nebiga wayaquduhum isagoo ku boorinayo calaa qitaalihi nebiga in lala dagaalo maca maa hum mundawuuna calaa rasuuli illahi sal l l slam iyadoo ay la jirto weliba maca maa hum waxa ay iyagu yihiinna lala qabo oo waa maxay marka waxa ay yihiin maca maa hum waxa iyagu mundawuuna ay yihiin kuwii yacnii markaa ay lala lagu duubay loogu duubay calaa rasuulilahi sal l slam nebiga iyo asxaabihi oo min alxanaqi ciil ah yanii ninkan quraysh buu sii kusii diray nebiga yani abu caamirin raahibkan quraysh buu aaday nebiga asxaabtiisiibuu ku diray quraysh isagoo isaga ku diristiisa waxaa u wehliso quraysh ciil ay nebiga u qabaan iyo asxaabtiisaoo beder wixii ka raacay ay ugu qabaan saasu ka wadaan wadahaba ilaa qurayshin quraysh ayuu aaday yu'allibuhum isagoo ku diraya calaa rasuulillahi sala allahu calayh waali wasalam wayaxuduhum kuna boorinayo calaa qitaalihi nebiga inay la dagaalamaan maca maahum waxa markaa ay yihiin maca hum mundawuuna waxa iyagu lagu duuduubay oo qalbigooda yacnii lagu duubay calaa rasuulillahi nebiga korkiisa sala allahu calayh waali wasalamna loogu duubay iyo wa asxaabihi oo min alxanaqi ah yanii oo xiqdi iyo yanii ciil ah ayb maadaas marka min alxanaqida maadaas bay fasiraysaa waa bayaaniyo min alxanaqi oo yanii ciil ku bayaansan ayb ciil awalba ay qabeen iyo ninkan ku dirdiriddiisii wawacada almushrikiina mushrikiintiibuu u ballan qaaday ninkan abu caamir raahib la leeyahay annahu yastamiilu lahum inuu u soo jiidayo qowmahu qowmkiisa min alaws aws ah qowmkiisii aws inuu u jiidayo xaggooda yowma alliqaa maalinta marka alla kulmo yani yowma alliqaa maalinta yacni ay isgalaan oo dagaalku uu dhaco yaa waxaa weeyaan aws baan idiin soo jiidayaa buu yidhi xataa yarjicuu ilayhi ilaa marka say isaga ugu soo laabtaan ayb falamaa aqbala fii cubdaani ahli maka walaxaabiish ayb markii falamaa markii aqbala uu soo jeestay abu caamir araahib fii cubdaani ahli makka reer maka addoommadooda dhexdooda iyo walaxaabiish iyo axaabiishtii markii uu soo dhex istaagay ile dhankaasuu dagaalka uga soo jiraayo tacarafa ilaa qowmihi dadkiisiibuu isbaray dadkiisii ayuu isbarayo uu is-aqoonsiiyey oo wuxuu yidhi war ninkii abu caamir aan ogagiin ahaa baan ahay ninka meeshan ku jira waa ninkaa fa qaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen laa ancama allaahu laka ilaahay adiga kuguma nicmeeyo caynan yaa faasiqu faasiqow qaala waxa uu yidhi laqad asaaba qowmii tolkay waxaa ku dhacay bacdii aniga gadaashay sharun shar baa asiibtay uma qaatala almuslimiina muslimiintiibuu markaa uu la dagaalamay qitaalan shadiidan dagaal aad u daran ayb jumlooyinkan dhan marka waxay tusayaan ninkan abu caamir iraahib yaa ka hadlayaan isagoo markaa ows madax u ah xoogaa diinna sheeg sheeganayo ayaa wuxuu arkay nbigii marka uu soo galay madiina oo dadkii markaa ay yacni isaga isku raaceen oo nebiga la e, ummaddii muslimiinta uu gacanta qabtay arrintaa iyadaa markaa way dhibtay oo wuxuu is isyidhi adiga madaxtinimadaadii iyo odaynimadaadii iyo meeshan bay ugu dhammaatay islaamnimadii ma soo gelin waa ka tegey maka iyo xaggaa buu aaday cadaawad rasuul ayuu markaa la soo jeestay daa'imanna dadka ambiyada ilaahay la dagaalamo waxay u badnaayeen dad madaxtinimo fiirsado ama dad fiirsado maslaxo ay isleeyihiin amaad weysaan laakiin maslaxada ay fiirinayaan iyo dhibaatada ay ku dhacayaan dhibkaa badan ayb hadda ninkan hadduu islaami lahaa waxba kama waayeen muslimiinta dhexdooda bal dadkii odayaalka u ahaa aws iyo khasraj ee sacd ibnu cubaada iyo sacd ibnu mucaad iyo usayd ibnu xudayr iyo islaamkuna sharafuu usii kordhiyey wanaag iyo khayr fara badanna waa lahaayeen ninkan marka nin aad u dibindaabiye badan buu ahaa waa ninkii markii dambena ku kacay inta shaam buu aaday markii dambe halkaa iyo shaam marka u cararay u aaday yaa waxaa ku dhacday inuu markaa yahuuddiibuu xiriir la yeeshay madiino joogeen iyo munaafiqiintii wuxuu aas-aasay ka shaqeeyey in la dhiso masjid masjidu diraar markii dambe noqday masaajidkaa madiinaha laga dhisa ayuu yidhi hala ii dhiso hala ii diyaariyo waa kaasa markaan madiine imaadaan masaajidkaas yan anna waxa aan aqaano iyo qur-aanka qur-aankaan aqaano iyo waxaan haayaan meesha ku akrinaya ninkii marka waxaa ku dhacday munaafiqiintii iyo yahuuddi baa diyaariyeen masjidkii nebigii bay marka ku yidhaahdeen yaa rasuul allah kaalay noogu tuko masaajidkan intaa marka waxay ka rabaan masaajidkiina dad badan oo muslimiina in lasoo soo jiito la yidhaahdo war nebigii baaba masaajidka furay masaa masaajid xun ah nebigu marka wuxuu yidhi insha allahu haddaan soo laabto intuu soo socday baa marka waxyi ku soo degaeyo waaladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniina wa irsaadan liman xaaraba allaha warasuulahu ilaa layidhi laa taqum fiihi abada lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih ayb nebiga marka waa ka joogay oo waa iska daayey masaajidkiina marka waa la gubay dad buu u diray waa la gubay qashin laga dhigay markii dambe masjid wuxuu noqday gaalnimo loo dhisay dibindaabyo muslimiinta loo dhisay dadka muslimka in lagu kala geeya loo dhisay ayb marka waxaad dareemi kartaa cadowgaagu xataa inuu diinta kaa soo geli karo masaajid dhismihiisa qofka muslimkaa wuxuu moodayaa wax fiican waay dabcan haddana ogow waa dhici kartaa masjid in loo dhiso qarad iyo ulajeeddo xun in loo dhiso muslimka lagu kala geeyo oo gaalo un yacni markaa waxaa weeyaan oo gaalnimo iyo balaayo laga faafiyo waa suurtagal xilliga nebigeyba dhacdayba xukunkaa baana nebigu markaa uu yeelay saas baa la yeelay nin baa marka weliba ay yidhaahdeen iska qaari qaari'ulqur'aan ahaayo dhallinyaro ansaarta ka mid ay dheheenno kaalayna tuji ayaamihii nebigu uu sii maqnaabuu tujin jiray wiil yar markii dambaa xilligii cumar bnkhadaab baa qabiiladiisii baa marka ninkaas soo bandhigto waxay yidhaahdeen cumarow ninkan anaga nooga dhig oday markaasuu wuxuu yidhi maya ma ka dhigaayo ninkii masjidudiraar tujin jiray soo maahan markaasuu yidhi rasuulka ilaahayow aniga uma aanan yeelin wuxuu yidhi cumarbu wuxuu ku yidhi aniga sidaan uma aanan yeelin ma aanan ogeyn waxa qalbigooda ku jiray gaalnimada iyo nifaaqa iyo isdabamaryaynta qalbigooda ku jirtay ma ogeyn qof uun markaa qur-aan ka akhrinayaan ahay meeshaas waxa ay tahayna ma maanan ogeyn sidaasuu marka u sheegay markii dambe cumar wuxuu yidhi waayahay ka dhigta imaam ninkan marka nin aad u dhib badan oo aad u wareer badan buu ahaa wa kaana shicaaru asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga asxaabtiisa shicaarkooda iyo afgaradkoodu yowmaidin maalintaa wuxuu ahaa amid amid shicaarku waa afgaradka afgaradka ciidanka waxaa laga qaadanayaa marka dagaalka marka lagu jiro ciidankuna waa afgarasho samaysto ayb wayna ku dhaqmaan oo hadalla ama yacni shicaaraad iyagu isla yaqaanaana jira dadkii hadba yacni ciidan isla ahe markaa ama yacni horin ama unug iyo waxay isla yihiinba ay isku afgartaan baa jirta taas marka inay bannaan tahay sharciga yaa xadiidka ayaa laga qaadanayaa meeshaan wa ablaa yowmaydin maalintaa wuxuu muujiyey abu dujaanata abu dujaana simaaku bnu kharasha iyo waxamsatu camu rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga adeerkiis أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه وأرضاه وكذا علي بن أبي طالب علي sidoo kale iyo wajamaacatun iyo jamaaco min alansaari ansaarta ka mida minhum annadru bnu anas wasacd bnu rabiic radia allahu can jamiicihim yanii waxay muujiyeen yani karti fara badan ayb wa ablaa yowmaydin maalintaa waxaa aad wacdaro u muujiyey abu dujaanata simaaku bnu kharasha xamzatu camu rasuuli اllahi sal l slam asadullaahi waasadu rasuulihi radia allahu canhu waardaah wakada caliy bnu abi aalib wajamacatu min alansaar minhum annadr bnu anas wasacd bnu rabiic radia allahu can jamiicihim fakaanat iddowlatu tookada waxay ahaatay awala nahaari maalinta awalkeeda hore lilmuslimiina muslimiintaa lahaaday cala alkufaari gaalada ka yeeshay fanhasamuu way jabeen gaaladii raajiciina iyagoo laabanayo iyagoo ordayo yacnii cararayo dib u laabanayo xataa wusila ilaa laga gaaray ilaa nisaa'ihim naagahooda ilaa la gaaray ayb ilaa markaa yacni naagahooda yacni lala xiriirsiiyey iyaga ama naagahoodiiba la gaaray ayb naaguhu marka meesha dambay ka joogeen iyo haddii naagihii la gaaray de iyagiina waa waa fakadeen falamaa ra'aa dalika asxaabu cabdillaahi bni jubayr cabdullaahi bni jubayr asxaabtiisii markay arkeen sidaa ninkii kontonka nin amiirka looga dhigay qoladiisii markay arkeen gaaladii carartay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa qawmu qowmow ama yaa qowmi alhaniimata alhaniimata ilzamu alhaniimata alhaniimata war haniimada laazima haniimada haniimada fadakarahum cabdullaahi bnu jubayr ayb markaa waxay yidhaahdeen saas bay dhaheen markay arkeen gaaladii ordayaan iyay waxay dhaheen yaa qowmi alhaniimata alhaniimata ilzamu alhaniimata alhaniima haniimada laazimo war haniimada qaata fadakarahum cabdullaahi bnu jubayr baa wuxuu xusuusiyey taqdiima rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga horumarintiisa ilayhim iyaga uu u horumariyey fii daalika arrinkaaga ayb yani war aniga soo amiir nebiga igama kiin dhigin jooga buu yidhi marka fadannuu waxay maleeyeen an laysa lilmushrikiina rajcatun fadannuu waxay maleeyeen an laysa rajcatun noqod inuunan u ahaanaynin lilmushrikiina gaalada soo noqod macna wa annahu laa taquumu lahum inaysan u istaagaynin qaa'imatun tu istaagto bacda daalika intaa kadib yacnii intan kadib mar dambe yacnii goob iyo yacnii xaalad u istaagtaa ma yeelan doonaan fadahabuu fii alabi alhaniimati way tageen iyagoo markaa haniimadii raadinaaya haniimadii raadinteedii bay ku tageen dabcan markaa dadkaas toban nin meelahaas haw hartay cabdullahi bnu jubayr afartankii kale waa yaacay toban isagoo ku jira amiirka aniga talada nebiga ma jebinayo halkaygun baan iska joogaya wa kara alfursaanu kuwii fardoolayda ahaabaa soo laabtay soo rogaal celiyey min almushrikiina oo mushrikiinta ka mid ah fawajaduu waxay arkeen tilka alfurjata fangortaas yani meeshaas yani daloosha oo muslimiinta laga geli karo ayay arkeen fawajaduu waxay arkeen tilka alfurja ay heleen tilka alfurjata furjadaas bannaan qad khalat inay marnaatay min alrumaati dadkii shiishyahanada ahaa inay ka marnaatay bay arkeen ayb fajaazuuha way soo gudbeen tobankii ninna waa dileen oo cagtay maryeen waana soo gudbiyeen wa tamakanuu way makansadeen markaa wa aqbala aakhiruhum koodii ugu dambeeyey baa soo jeestay marka fa kaana maa araada allaahu fa kaana waxaa ahaaday meeshaasi maa wixii araada allaahu alla uu doonay kownahu inay ahaadaan wixii alla doonay inay ahaadaan baa dhacay markaan arrin culus baa dhacay buu ka wadaa ayb ayb fastushhida waxaa marka meeshaa lagu shahiid yeelay man akrama allaahu ilaahay cidduu ku karaameynayay bishahaadati shahaada min almu'miniina ka mid ah faqutila jamaacatun baa la dilay min afaadili asaxaabati ah saxaabada kuwooda ugu fadliga badnaa ka mida ah, watawallaa akaruhum badankoodna waa jeesteen oo waa carareen ayb wakhalasa almushrikuuna mushrikiintii waxay usoo gudbeen saxaabadii ilaa qaarna waa la dilay kuwana waa carareen intoodii badnayd mushrikiintii markaa waxay usoo gudbeen ilaa rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayh waalih wasalama rasuulkii bay usoo gudbeen fa jurixa fii wajhihi wejigiisii baa la dhaawacay wa kusirat rubaaciyatuhu iligiisa foolkiisana waa la jebiyey alyumnaa midig asuflaa ayb tan hoose bixajarin dhagax baa lagu jebiyey wa hushimat ilbaydatu calaa ra'sihi اlmuqadas ayb wahushimat waxaa markaa lagu burburiyey albaydatu koofidii markaa birta aheed madaxay waxuu ku ilaashanayay calaa ra'sihi baa lagu burburiyey madaxiisii almuqadas dahirnaa yani birihii baa markaa ku burbureen madaxii bay galgaleen marayb warashaqahu lmushrikuuna mushrikiintiina waxay ka badiyeen bilxijaarati dhagaxdii xataa waqaca intuu nebiga dhacay fii dhinaciisa uu dhacay wasaqada nebiga uu ku dhacay fii xufratin god min alxufari godadkii allatii kaana abuu caamir alfaasiq abuu caamir alfaasiq xafaraha uu qodaayey godadkii uu qodayey god ka mida baa nebigu marka ninkaa ku dhacay yakiidu biha lmuslimiina muslimiinta marka uu ku hagarsanayo ku shirqoolaayey faakhada caliyun biyadihi cali baa marka nebiga gacantiisa soo qabtay waxtadanahu dalxatu bnu cubaydillaah dalxana markaa wuu soo qaaday ay wuu soo xambaartay wa kaana aladii tawallaa adaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga dhibkiisa ninka maalintaa maamulayay ee tawalliyey gacantiisa markaa ku tawallinayay camru bnu qani ah ayuu ahaa wa cutbatu bnu abi waqaas sacd abi walaalkiisa waqiila waxaa layidhi ina cabdallaahi bna shihaab aلzuhriy abaa cami moxamed ibni muslim ibni shihaab aلzuhri ibni shihaab zuhriga axaadiidta wariyo aabbihii yacni adeerkiis aabbihiis yani adeerkii aabbihii huwa aladii shajahu isagoo ahaa ninkii dhaawacay sala allahu alayh ali daqray sala allahu calayh ali wasalam nebiga ninkii daqre kaasuu ahaa yani zuhri adeerkiis aabbihii wa qutila muscab bnu cumayr muscab waa la dilay markaa ayb bayna yadayhi hortiisaa lagu dilay wa qutila waa la dilay muscab bnu cumayr bayna yadayhi nebiga hortiisaa lagu dilay fadafaca sala اllahu calayhi waalihi wasalam alliwaaa ilaa caliy bni abi aalib calankii uu hayay muscab waxaa nebiga uu u dhiibay cali bni abi aalib wanashibat xalqataani min xilaqi اlmikfari fii wajhihi sala اllahu calayh waali wasalama waxay gashay markaa xalqataani labo xalqo yanii cambuurbireedka iyo koofibireedka iyo wuxuu ka samaysan yahay xalaqaad warwareegsan laba xalqo oo min xilaqi اlmikfari koofibireedka xalqooyinkiisa ka mida fii wejhii bay galeen nebiga wejigiisii bay dalaq dheheen ay galeen fantazacahumaa waxaa ka soo siibay abuu cubaydata bnu wa wacadda calayhimaa intuu qaniinay ayuu labadiisii ilkood marka saa ugu soo jiiday wacadda calayhimaa korkooduu qaniinay xataa saqadad intay ka dhaceen hanaayaahu labadiisii yanii dhool labadiisii fool rubaaciyeenka dhoolasha marka laba xalqo oo xalqooyinkii miqfarka ayaa waxay galeen wejigiisa marka in laga soo bixiyaa la rabaa abu cubayda marka birihii ayuu ilkihiisii kusoo qabtay ilkaha hore ayuu kusoo qabtay markaasuu xoog u soo jiiday labadiisii ilkood baa marka dhaceen fa alhatamu fangorta markaana meesha ilkuhu ay ka maqnaayeen waxay ahaatay yasiinuhu inay qurxinayo ilkaha marka meeshaa labadaa ilkood ay ka maqnaadeen abu cubayde waa qurxin jirtay alhatm marka hatama faahu yahtimuhu ay alqaa muqadama asnaanihi hatama yani faahu macnaa ilkihiisii hore ayuu riday hatama fa kaana alhatamu marka waxay noqonaysaa ilkaha hore dhicitaanka yani ay ka dhaceen ama rididda uu riday yasiinuhu yani way qurxinaysay ayb yaziinuhu ee yaziinu abaa cubayda wamtasa maaliku bnu sinaan maaliku bnu sinaan wuxuu soo nuugay waalidu abi saciidin alkhudriyi abuu saciid waalidkii ahaa aabbihi ahaa addama dhiigga ayuu ka soo nuugay min jurxihi sala allahu calayh ali wasalam nebiga dhaawiciisii ayuu markaa dhiiggiibuu soo nuugay abuu saciidin alkhudri aabbihi ayb waadraka almushrikuuna mushrikiintii waxay soo haleeleen ay soo gaareen rasuul allahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga faxaala duunahu nebiga waxaa sukadiisa ka dagaalamaya teeday oo difaacay nafarun min almuslimiina jamaaco muslimiinta ka mid ah naxwun min cashara toban oo kale ah nacam faqutiluu waa la dilay uma jaaladahum dalxatu dalxa ayaa markaa yacnii seefta kula dagaalamay xataa ajhadahum canhu sala allahu calayh ali wasalam ilaa uu nebiga xaggiisa ka eriyo uu ka bixiyo toban nebiga difaaciisaa la dilay marka abu dalxa marka seefi seefkiisii marka kula dagaalamay mushrikiintii ilaa marka uu ka sikiyo nebiga xaggiisa wa tarasa abu dujaana abu dujaanana wuxuu gaashaan u noqday simaaku bnu kharasha canhu canhu nebiga xaggiisa sal اllahu alayh ali wasalam bidahrihi xaggiisa dambe dhabarkiisii ayuu gaashaan uga dhigay nebiga sal اllahu alayh ali wasalam wa tarasa bidahrihi dhabarkiisiibuu gaashaan uga yeelay abu dujaalata abu dujaala simaaka bnu kharasha ahaa canhu sal اllahu alayh ali wasalam nebiga xaggiisa wاnnablu leebka ama gamuunkuna yaqacu fiihi isagoo ku dhacayay wa huwa isaguna laa yataxaraku ma dhaqaaqaynin radia allahu canhu <clears throat> waramaa sacd bnu abi waqaas abu sacd bnu abi waqaas wuxuu ganay yowmaidin maalintaa ramyan ganid ama shiish musadadan la toosiyey oo meesha uu ku dhacaba haleelayay munkiyan oo cadowga bajiyo yacni cadowga dib u riexo ayb waramaa sacdu bnu abi waqaas wuxuu galay radi allaahu canhu yowmaydin maalintaa ramyan ganis musadadan la hagaajiyo la toosiyey oo yacni hadafka lagu toosiyey munkiyan kaa oo markaa waxbajiyo oo cadowgii sikiyo faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebi waxa uu yidhi markaa irmi gan fidaaka abi wa ummi aabbahay iyo hooyaday yaa lagugu furtaayo marka aad baa nebigu markaas yani ugu faraxsanaan ayb iyo meesha uu ka soo baxay sacd bn abi waqaas radia allaahu canhu ayb min markaa aad shiiskana u yaqaano ahaa marka dhowr shiish baa marka uu la helay oo cadowgii markaa baqdin ku riday oo ay la baqeen saxaabadii marka agtarkooda waa maqan yihiin marka wax cararay iyo wax la dilay wa usiibat yowmaidin maalintaa waa la asiibay caynu qataadata bni nucmaan aldafariy ishiisaa maalinkaa la asiibay waxbaa gaaray fa ataa bihaa rasuulallaahi sal allahu calayh ali wasalama way dhacday ishii markaa nebiga ayuu ula yimid fa raddahaa calayhi sal allahu calayhi salaatu wasalaam waa ku celiyey nebiga ishii booskeedii buu ku celiyey biyadihi lkariima gacantiisii wanaagsanayd buu ugu celiyey fa kaanad waxay ahaatay asaxa caynayhi labadiisa indhood midda ugu fiican bay noqotay wa axsanahumaa uguna hagaag badan ayb wasaraka shaydaanu shaydaankii waa qayliyey lacanahu allah biaclaa sawtihi codkiisa meesha ugu sarraysuu qayliyey inna muxamadan qad qutil muxamed waa la dilay wa waqaca daalika arrinkaa wuxuu ku dhacay fii quluubi kaiirin in badanoo min almuslimiina muslimiinta ka mida ayay arrintaa uur ku taallo ku noqotay qalbigooda ay saamaysay watawallaa aktaruhum badankoodna waa jeesteen oo waa carareen wa kaana amrullaahi ilaahay amarkiisii baana meeshaa dhacay wa kaana bimacnaa wawaqaca amrullaahi ilaahay amarkiisi baa dhacay markaas wamara anas bnu nadr wuxuu soo maray biqowmin qolo min almuslimiina muslimiinta ka mid a ah, qad alqow biaydiihim ayb gacmahoodii markaa tuuray ayb qad alqow markaa riday biaydiihim gacmahoodii ku riday hubkoodii iyo wuxoodii markaa soo jeestay ee sii socdo ayb dad sii socda ayuu arkaa muslimiintu faqaala wuxuu yidhi maa tantadiruuna maxaad yani markaa ayb cod yacni markaa murugaysan oo niyad jabsan ayb oo waxii gacmahoodii ku jirayba tuuray ayb ama yacnii qad alqow biaydiihim yacnii gacmahoodii bay u dhaceen ay rideen bimacnaa dad niyad jabsan bay ahaayeen ayb yani fulaanun ulqiya biyadihi marka la yidhaha yacnii qofkan waa la murjiyey faqaala wuxuu yidhi maa tantadiruuna maxaad sugaysaan faqaaluu waxay yidhaahdeen qutila rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii baa la dilay faqaala wuxuu yidhi maa tasnacuuna maxaad ku falaysaan filxayaati nolosha bacdahu isaga gadaashii gadaashii marka maxaad nolosha ku falaysaan buu yidhi quumuu istaaga famuutuu dhinta calaa maa maata calayhi wuxuu nebigu ku dhintay ku dhinta uma istaqbala annaasa dadkiibuu ku soo jeestay fa wuxuu arkay uu kulmay sacda bna mucaad faqaala wuxuu yidhi yaa sacdu sacadow wallaahi baan ku dhaartay innii la ajidu riixa aljannati jannada carafteedaan aniga dareemayaan an helayaa min duuni uxud buurtaan uxud ka soke ayaan jannada carafteeda ka arkayaa faqaatala waa dagaalamay xataa qutila radia allaahu canhu ilaa laga dilay wawujida bihi waxaa lagu arkay oo laga helay sabcuuna darbatan toddobaatan dhaawac baa lagu arkay macam korkiisa ayb walaashiis baa garatay farihiisay ku fahamtay ayb oo anas ibnu maalik ninkuu yidhi waayo kunnaa waxaan ku sheekaysan jirnay isaga iyo dadka lamidkaa ah inay ku soo degtay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbahu waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila ayb qisadan marka waxaa laga qaadanayaa iyada qofka halka qof cadow ka tiro badan inuu dhexdu u geli karo ayb waxaana la yidhaha mas'alaة اlinqimaas masaladan yanii qofka isagoo keligii ah cadow ka tiro badan inuu intuu dhexda u galo wixii uu ka maran karo uu ka marto iyaguna markaa hadday doonaan ha dilaan ayb yanii cadow ka tiro badan oo intuu dhex galo dhanniga uu u badan yahay inuusan ka soo badbaadaynin inuu dhex galo waa u bannaan tahay ayb oo arrintaa iyadaa la dhihi maayo ninkan waa istahluukeeyey cadow ka tiro badan buu dhexda u galay ma la dhahaayo maxaa yeelay xilligii mustandiin iyo laga dagaalamayo abu ayuub alansaari ayaa waxaa iyagoo soo dagaalka ku jiraa wuxuu arkay dad ninbuu arkay intuu keligii baxay cadowgii dhexda galay laayey oo isagana ay dileen markaasaa dad saxaabadii dadkii markaa meeshaa joogay ka mid ahbaa waxay dhaheen haadaa qad alqaa nafsahu ila tahluka war ninkaa nafsadiisa tahlukow ku tuuray waa istahluukeeyey markaasu wuxuu yidhi maya annagay nagu soo degtay yidhi aayaddan waanfiquu fii sabiili illaahi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka annagaa waxaan damacnay damacnayu yidhi mar ayaa cabaar markaan dagaalannay ayaa waxaan isidhi maalkiinnii iyo beerihiinnii dib ugu laabta oo iska amaad cabbaar nasataan nasashadii iyo ka tegistii nebiga inaan jihaadka la galna ka tegista aan ka tegaynaa tahluko laga cabbiray oo alla uu ka cabbiray ee dagaalka maahayn tahlukadu marka aayaddan meel aysan ahayn baad idinku dhigaysaa qisadan marka waxay deliil u tahay macnahaas wa jurixa yowmaidin ayb maalintaa waxaa la dhaawacay cabdiraxmaan ibnu cawf naxwan min cishriina jiraaxatan labaatan dhaawac ku dhow dhow bacduhaa qaar fii rijlihi lugtiisay ahayd fa caraja minhaa waa ka jiisoobay xataa maata radia allaahu canhu dhaawacaa yani waa u jiisoobay ilaa uu u dhintay markii dambe ayb wa aqbala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalihi wasalama nebiga wuu soo jeestay naxwa almuslimiina muslimiinta xaggooda u soo jeestay fa kaana awala man carafahu qofkii ugu horreeyo aqoonsaday taxta almiqfari koofibilaadka hoosteeda hoostiisa wixii ka gartay waxaa ugu horreeyey kacb ibnu maalik radia allaahu canhu fasaaxa waa qayliyey biaclaa sawtihi codkiisa meeshii ugu sarraynta badnayd yaa macshara almuslimiin war muslimiinay abshiruu bishaaraysta haada rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam kani waa rasuulka ilaahay fa ashaara ilayhi sal allahu calayh ali wasalam nebiga waa u ishaaray an iskut ay iskut aamus ayb dagaalkii baan weli dhammaanin waa rafaad baa lagu jiraa weli marka inuu codkiisa la qayliyo waxay keenaysaa de in cadowgii uu soo jiito wajtamaca ilayhi lmuslimuuna muslimiintii baa kusoo kulmeen nebiga xaggiisay usoo urureen wanahaduu macahu way la hinqadeen nebiga ay la aadeen ula kaceen ila shicbi meesha yacni dhanka buurta alladii nasala fiihi oo markaa ka soo degey buurtii markaa uu ka soo degay ayay la fuuleen fiihim abu bakrin wacumaru wacaliyun ay ku jiraan wاlxaariث bn sima alansaariy wagayruhum falamaa asnaduu fi اljabali buurtii markay markaa ku tiiri ay tiiriyeen marka nebigu markay buurtii ku tiiriyeen adrakahu ubay bnu khalaf ubay bnu khalaf baa soo haleelay calaa jawaadin calaa jawaadin faras baxdoy oo orod badan ayuu marka nebiga la soo aaday xaggiisa yuqaalu lahu alcawd la yidhaahdo zacama alkhabiiu khabiidkaasi wuxuu ku andacooday annahu yaqtulu calayhi rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam faraska isagoo saaran yani faraska korkiisa inuu nebiga ku dili doono falama اqtaraba markuu soo dhowaaday tanaawala rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu qaatay alxirbata eebada ama yacnii waranka ayuu qaatay min yadi alxaaris ibni simma xaaris ibni simma gacantiisuu kala baxay fadacanahu bihaa waa ku duray marka ayb isagii buu markaa geliyey fa jaaءat fii turquwatihi fa jaaءad waxay timid oo yanii waranku uu galay fii turquwatihi kalxantiisa ayb wayakuru caduw اllaahi ilaahay cadowgiisii markaa wou laabanayey munhaziman isagoo markaa jabay oo markaa yanii kuul yani jabsan ah faqaala lahu lmushrikuuna mushrikiintii waxay ku yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaarannay maa bika min ba'sin war baas iyo dhaawac kuguma yaallo faqaala waxau yidhi wallaahi baan ku dhaartay low kaana maa bii waxa aniga igu yaallo hadduu ahaan lahaa biahli dilmajaaz meeshaa yacni dilmajaaz dadka ku nool hadday ku oolli lahaa dhaawaca iyo baaska aniga igu yaallo lamaatuu ajmacuuna kulligood baa dhimo lahaayeen war dadkiibaa waxay leeyihin waxba kuguma yaallo wax weyn kuguma yaallo dhaawac saa weyn kuguma yaallo markaabu wuxuu yidhi waxa igu yaallo hadday dadka dulmajaaj joogo hadday ku oolli lahaa kulligood waa dhima lahayn innahu qaala lii wuxuu igu yidhi innahu qaatilii wuxuu ii sheegay moxamed inuu idili doono isaga ayb marka argagax baa hayo walam yazal bihi daalika arrinkaa kama zuulin xataa maata intuu dhintay bisarif meesha la yiraa uu ku dhintay marjicahu ilaa makata noqodkiisii oo maka u laabanayay ayuu meeshaa ku dhintay lacanahu llah dhaawaca marka nebiga u geystay ee kalcanta iyo rubadda yani uu kaga geystay iyo u dhintay wa jaa caliyun radia allahu canhu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waalihi wasalama cali nebigiibuu ula yimid oo u keenay bimaa'in biyo ayuu u keenay liyansila canhu dama dhiigga soo uga dhaqo fawajadahu wuxuu arkay aajinan wuxuu arkay marka biyihii biyo yacni markaa booqa ah inay yihiin faraddahu waa iska celiyey markaoo biyo aad wasaf ah bay ahaayeen wa araada sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu doonay an yacluwa inuu fuulo sakhratan dhagax hunaaka meeshaa ahayd falam yastadic waa awoodi waaye limaa bihi sal اllahu calayh ali wasalam dhaawaca iyo tacabka ku yaalla dartii waliannahu daahara yowmaidin bayna dircayni laba labo yani eh, cambuurbireedna waa iska kormariyey nebiga cambuurbireedkuna waa culus yahay marka dhaawac iyo culayskii labadii cambuurbireed yaa isku haayey marka waa kori waaye dhagaxeed fajalasa dalxatu taxtahu dalxa ayaa hoostiisii fadhiistay markaa xataa sacidahaa ilaa uu ka fuulay nebiga dhagixi oo isagiibaa marka yani waxaa weeyaan isagiibuu koray ku taagsaday lugta saartay markaasuu dhagaxii fuulay waxaanat isalaatu salaaddii baa soo gashay fa sallaa bihim jaalisan fadhi buu dadka ku tujiyey nebiga waxaa laga qaadanayaa marka salaadda waqtigeeda hadduu soo galo inaan marna la dhaafeynin dagaal haddii doono ha lagu jiro salaadii baa soo gashay marka fasallaa bihim jaalisan fadhi buu ku tujiyey wakhtiganna waxaa la yidhahdaa inta aan la soo dejinin bay ahayd salaatulkhowfka iyo uma maala almushrikuuna mushrikiintii way leexdeen ilaa rixaalihim guryahoodii bay u leexdeen uma istaqbaluu waxay u jeesteen ariiqa maka maka dariiqeedii bay qaabileen munsarifiina ilayha iyagoo marka halkaa u laabanayo u gadoomaayo wakaana haada kullahu wakaana haada kulluhu yowma sabti waxaasoo dhan waxay dhacayaan maalintii sabtiga qisadan marka waxaa laga qaadanayaa fiqhi fara badan baa ku jira qaarna waa soo sheegnay waxyaabaha ku jira waxaa ka mida sidoo kale macaasida xikmka ku jira waxaa ka mida aafaarta ay macaasida leedahay haddii marka hal macsi oo ay nebiga caasiyeen asxaabta rasuulka qaarkood weliba kulligood maahana qaar ayaa ayaa nebiga amarkiisa caasiyey intaba dhibaa dhacay nebigii dhib baa soo gaaray qaar fara badanoon badanoonba iyagu cisyaanka la imaaninoo saxaabadii ka mida dhib baa soo gaaray yacnii mashaakil fara badan baa dhacay dad badan baa amarkaa dadkaas khilaafay dartii u dhintay nebigaa loo dhaawacay shiddo iyo imtixaan fara badan waxaasoo dhan maxaa asal u ah cisyaan macsida ilaahayna subxaanahu wa tacaala suuratu aali cimraan buu ku sheegay walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xata ida fashiltum watanaasactum fi اlmri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun minkum man yuriidu اdunya wa minkum man yuriidu اlaakhira ayb marka alla wuxuu leeyahay intii hore ilaahay ballantii waa idiin oofiyey gaalada waa laydinka riixay markaad doodeen ood iskhilaafteen oo aad caasiseen nebiga calayhi salaatu wasalaam amarkii aad ku caasiseen ayaa markaa yacnii waxaa idinku dhacay dhibaatada waxsaytum min bacdi maa araakum maa tuxibuun minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idinka mid ahaa dad adduunyo rabay oo qaniimo aruurinaayey iyo dad aakhira rabay intaba waa idinku jireen cabdullahi bn mascuud radi allahu canhu waxa uu yidhi maba islahayn uu yidhi markaas ka hor asxaabta nebiga nin adduunyo raba oo ku jiraa ma isdhahayn ilaa aan aayaddaas arkay marka asxaabtii nebiga haddii yanii adduunyadii ay sidaa cisyaankii macsi hal xabaa oo ay ku dhaceen dhibaatadaa ay gaarsiisay macsidu marka iyada ayaa ciidan ku jebiyo macsidaa kugu filan walidaalika camalkaaga adiga aad samaynayso waa ciidan gurmadba wuxuu u yahay ciidanka kaasoo horjeeda camalkaagu hadduu xun yahay wuxuu taageero u yahay ciidan tiro badan ayaad cadowgaaga siinaysaa ayb waxaa kaloo qisadu tusaysaa jeyshka qaar ka mida ah hadday caasiyaan ayaga inuusan dhibka ku ekaanaynin oo jeyshka oo dhan u saamaynayo marka musiibada ay dad sameeyaan masaa'ib caamay noqonayaan aataadmarsa waxaa kaloo xikamka ku jira qisadan waxaa ka mid a ah in dagaalka muslimiinta iyo gaaladu ka dhaxeeya uu yahay mid tookays ah marna ay muslimiinta adkaanayaan mar gaalada ay adkaanayaan ilaahay nasri joogto ah gaalada ma siinayo sababtoo ah haddii nasri joogto ah gaalada la sii lahayd mu'miniintii baaba shaki lahayd nacam mana ahan ilaahay xikmadiisa sidaa maba ahanba sababtoo ah ilaahay diinkiisa inay kor noqotou rabaa marka guul joogto a ah gaalada ninkii u maleeyo in la siinayo ilaahay malaxun buu maleeyey ka maleey ka malaysta koow mu'miniintiina guul joogto ah iyadana meel uma taalla maalin walba hadday guul joogtaa ah meel u ooli lahayd qof kastaa soo geli lahaa islaamka lamana kala garteen qofka ay dhab ka tahay iyo qofka kale ilaa guusha joogtadaa ah nin walba waa iska rabaaya guuldarrada waa midda laysku arko ayb xikmada iyadana ku jirta taas wa intana ilaahay suuraddu ku sheegay maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiia min aayib wamaa kaana allahu liyulicakum cala alhayb ilaahay waxaa maqan midin tusaaya waxaa kaloo iyadana sidoo kale ku jiray xikmada ku jirtaa taa waxay tahay mu'miniinta waxaa ilaahay wuxuu rabaa dad mu'miniinta ka mida ah xaggiisa inuu u qaato oo darajaad acmaashooda kale aynan ku gaari karin yaa la rabaa in la gaarsiiyo oo in guuldarra la arko marka oo dad ilaahay xaggiisa u dhintaan ayb xamse iyo muscab iyo rag badan baasaa marka u yeelay oo darajaad waaweyn ku helay ayb wamaa asaabakum yowma altaqa aljamcaani fabiidni illaahi waliyaclama almu'miniin waliyaclama aladiina naafaquu si loo garto ayb waxyaabahaas oo dhan baa marka ilaahay wuxuu ugaga dhigay waxaa kaloo iyadana qisada ku jirtay nebiga markii la dakhray waxaa ka soo baxday oo uu yidhi kayfa yuflixu qowmun shajuu nebiyahum sideebay u guulaysanayaanoo guul u helayaan dad nebigoodii dakhray dad nebigoodii dhiig ka daadiyey say u liibaanayaan markaasaa waxaa soo degtay laysa laka min almri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum daalimuun arrintaa marka adiga kuuma taallaaneen arinka iyo dadkan khaatumadooda iyo liibaantooda shaqo kuma lihid adiga hadhihin sidaas hadduu doono waa ka toobad aqbalaa ilaahay dad wanaagsan buu ka dhigaya hadduu doonana ilaahay waa ka argoosanaya iyagoo daalimiinay dhimanayaan waana la cadaabaya dadkii marka sidaa nebigu uu lahaa qaar badanaaba ka islaamay marka nebiga haddii layidhi laysa laka min alamri shay-un addoommada umuurahooda iyo waxa ay ku dambaynayaan adiga isfaraha ka qaadna nebigii baa la yidhi daa xokama ogid daad marka adiga kii walbaba aad wax sheegto ood xugun saarto mid walba aad tidhaahdid wax khayroo ka soo socdo ma leh man adraaka adiga in khayr ka imaanayo inuusan ka imaanaynin malihidtaas laysa laka min alamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa innahum daalimuun qisaska qaar waxay leeyihin nebigu waa qunuudi jiray markaasuu dhihi jiray ilaahu hebel lacnad ilaahu hebel lacnad ilaahu hebel lacnad markaasaa la yidhi laysa laka min alamri shay-un arrinka adiga waxba kuma lihin ayb marka dadka mustaqbalkooda iyo khawaatiimtooda iyo axwaashooda ilaahay u taallaa iska daaya ayb qisadan marka yani waxaa kaloo ku jirto nin walbaa ilaahay malabuu ka malaystaa mu'miniintii ilaahay wax fiican bay ka malaysanayeen munaafiqiintiina wax xun walidaalika marka suuradda waxaa lagu dhex sheegay uma anzla calaykum min bacdi اlgami amanata nucaasan yakshaa طaa'ifata minkum waطaa'ifatun qad ahamathum anfusuhum yadunnuuna biاllaahi hayra اlxaqi danna aljaahiliya dad baa marka ilaahay mala aan waxaan xaq ahayn ka malaysanayey waa kuwii marka cabdullahi bin ubay baa soo waxaa soo gelaayo kuwa aaminay mar walba gaalada inay guulaysanayaan kuwa aaminay mu'miniinta ilaahay inuusan u gargaaraynin kuwa aaminsan ilaahay waxaan uu sameeyey xikmad darro inay tahay xikmad la-aan inay tahay wamaa ilaa dalika si fiican marka xikamka iyo ku jira qisadan alimaam ibnulqayim baa ugaga hadlay kitaabkiisa zaadulmacaadka calaa kullin marka macaanidaa faraha badan bay lahayd waxaa kaloo ku jirtay qisada iyadana uxud oo musanifku aanu sheegin markii ay soo rogaal celiyeen mushrikiinta oo muslimiintii dhabarka looga yimid meel laga jiray aqoon waayeen iyagii baa saafiyi iskula soo jeestay markaa oo muslimiintii waxay dileen maalintaas xudayfat bnulyamaan aabbihiis xudayfat bnulyamaan aabbihii asagoo dhahayo war anigii hebel baan ahay hebel baan ahay daaya ayay ku dhufteen seef iyagoon is ogeyn ila jiha laga jiro iyo meel laga jiray kala garan waayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka diyadiisii xudayfa aabbihii diyadiisii isagaa wuxuu ka bixiyey baytulmaalka maalkii muslimiinta uu u haayuu ka dhiibay xudayfa marka waa diiday ma rabu yidhahda waxba layga siin maayo ilaahay dartii baan u cafiyey iska dhaaf halkaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka dagaalka dhexdiisa jeeshka ka mid oo muslimiinta yani ama yanii qof muslima oo ay qalad u dilaan jeeshka yani muslimiinta birtooda ay ku dhacdoy dilaan waxaa laga qaadanayaa dilkaasu inuu horta aanu qisaas lahayn oo dil khada ah inuu yahay midka labaadna waxaa weeyaan diyadiisa in la bixiyo oo laakiin laga bixiyo baytulmaal yani bangiga muslimiinta in dadkaa ninkaa dadkii dhiiggiisa lahaa diyadiisa laga siiyo sida nebiguba yeelay calayhi salaatu wasalaam ee aan la dhihin dhib male waa lagu qaldamayo muslimiina ku qaldantay wax dhibaataa male lama dhihi kara waa qof muslima dhiiggiisa meel cidlaa ma ku daada kara marka maahan yani waxar iska dhimatay oo kale ma aha waxaa weeyaan meel inuu fuulo waayo haddii dadkan marka qalad ay u dileen laabudda marka baytulmaalka inuu bixiyo oo diyadii la dhiibo hadiga nebigana sidaasuu ahaa calayh salaatu wasalaam ayb qisada fiqiga lagala baxaayana waa ku daray alimaam ibnulqayim zaati waxau yidhi markaa wasushida yowmaydin maalintaa waxaa shahiiday min almuslimiina muslimiinta iyagu ay ka mid yihiin naxwu sabciin toddobaatan ku dhowaadba yaa maalinkaa markaa shahiiday minhum xamzatu camu rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam ayaa ka mid ahaa qatalahu waxaa dilay waxshiyun mawlaa bani nawfal addoon buu ahaa oo lagu xoraynay baa layihahdaan wacdaro dhigta wa uctiqa lidaalika arrintaa darteed baana loo xoreeyey waqad aslama bacda dalika waa islaamay intaa kadib wa kaana wuxuu ahaa uu ka mid ahaa axada qatalati musaylamata alkadaab lacanahu اllah dadkii markaa yani musaylamata alkadaab dadkii markaa dagaalkiisii ku dhintay ayuu ka mid ahaa wa kaana wuxuu ahaa axada qatalati musaylamata alkadaab dadkii ninkaa musaylama la dagaalamay dilay yuu ka mid ahaa isaga laftirkiisa meel yarmuuka iyo meelahaasu ku dhintay yamaama waqcatulamaama wa cabdullaahi bnu jaxshin oo dadkii markaa musaylamo iyo dagaalkiisaas ku jiray buu ka mid ahaa wa cabdullaahi bnu jaxshin xaliifu bani umaya yaa ka mid aha dadkii markaa dhintay wa muscab bnu cumayr maan wa cumaanu bnu cumaan wa huwa shumaas bnu cumaan almakhzuumiy sumiya bishammaas lixusni wajhihi fahaulaa'i arbacatu min almuhaajiriin bay ahaayeen walbaaquuna min alansaar radia allahu can jamiicihim fadafanahum fii dimaa'ihim wa quluumihim nebiga waa aasay oo waa duugay fii dimaa'ihim dhiiggooda iyo wa quluumihim iyo dhaawacoodii buu ku duugay iyagoon dhiiggu ka da'aayo nabaradiina ku yaallaan meyd ay yihiin buu duugama marka shahiidka dhiiggiisa iyo sidiisa umbaa lagu duugaa shahiidka waa kee midka shahiidulmacrakaha macrakada midka ku dhinto haddii inta lasoo qaado uu ku dhaawacmo magaalada la keeno u dhinto see la yeelaa marka ma la duugayaa mase eh, si caadi abaa ah loo duugayaa marka waana lagu tukanayaa waana la kafaninayaa midka goobta ku dhinto waa kala sheegaya ayb walam yusalli calayhim yowmaidin maalinkaa kuma tukanin marka inaan lagu tukanaynin shahidka wafara yowmaidin maalinkaa waxaa dadkii cararay ka mid ahaa min almuslimiina muslimiinta jamaacatun jamaaco min alacyaan dadkii waaweynaa ka mid ahaabaa maalinkaa cararay minhum waxaa ka mid ahaa cuثmaan bnu cafaan radia allaahu canhu raggii markaa wuxuu ka mid ahaa dadkii cararay oo alla uu laakiin yidhi markaa in aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaani inama istazallahum الshayطaanu bibacdi ma kasabuu walaqad cafa allaahu canhum ilaahay marka waa cafiyey saasaa loogu daray ise marka waxaa jirta ibnu cumar radi allaahu canhu uu yidhi nin baa u yimid khawaarijta ka mid ahaa markaa in cusmaan la dhaliilou rabay markaa buu yidhi cusmaan beder ma ka qaybgelin sow maahan haa baycatu ridwaan waa ka maqnaa sow maahan haa maalintii uxudna waa cararay sow maahan haa markaasuu yidhi allahu akbar yii intaa marka cusmaan buu rabaa isagu dhaliilayaa marka uu yani inuu aad wax uga sheega ama uu nuqsaamiyo rabaa markaasuu wuxuu yidhi ibnu cumar kaala yidhi marka aan kuu sheegau yidhi marka saddexdaba maalintii beder cusmaan waa diyaar u ahaa yidhi nebigaa celiyey oo yidhi gabadhii marka isaga xaaskiisa ahayd nebigana uu dhalay la joog oo baxnaani saasuu ku baaqday yuu yidhi nebiga qaybtii nin dagaalamay qaybtiisana waa siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam taas taasaan kaa dhahayaa yidhi baycatu ridwaanna nin isaga ka mako nebiga yacnii akhbaar ka geyn karo oo isaga aan ahayn hadduu jiri lahaa waa la diri lahaaye isagabaa wuxuu noqday ninka keliya ee maka intuu tago waxa nebigu rabo gudbin karo marka nebigaa wafdi ahaan u dirsaday ayb isagaana baycada u qaaday oo markii baycada la gelayo cusmaanoo maqan ayuu labadiisii gacmooduu nebiga isgeliyey markaasuu yidhi haadihi licusmaan gacantan cusmaan waayo taas qabsuu yidhi iyadana midii uxud soomaahanuu yidhi waa yidhi inuu cararay laakiin ilaahay waa cafiyey idinkas ma rabtaanuu yidhi sidaas walaqad cafa allaahu canhum ilaahay waa cafiyey mar haddii alla uu leeyahay waa cafiyey idinka maxaad u daba joogtaanuu yidhi marka ilaahay haddii uu cafiyey intaasna ku tag buu yidhi marka qaado saabu marka u qaatay mar walbaa marka dad dhib badanaya saxaabadii ku taagnaayeen iyaguna wax qiimaa ma lahayn oo sacd bn abi waqaas waa kuwii ku yidhi haada min a'immati اlkufri aniga hadda yani waxa wacdarahaad arka aan maqlayna dhigaayey ayay waxay yidhaahdeen ninkan ujeedaan odaygan min a'immati اlkufri gaalada waaweynuu ka mid yahay dheheen gaal weyn waayay dheheen ninkan waa tobankii jannada loogu bishaariyey iyagoo noolnool markaasuu wuxuu yidhi anaa qaataltu a'immata alkufri anaa la dagaalamay uu yidhi gaalada waaweyn saas ogaada yidhi marka ibnu cumarna wuxuu ku yidhi aniga waan dagaalamay uu yidhi xataa lam takun fitna ilaa fitno qof diinkiisa laga fidneeyo la waayey ayaan dagaalamnay dhulkan jasiira alcarabiya aan ku dagaalamnay amaa anta adiga iyo waxa kula midkaa buu yidhi tuqaatiluuna xataa takuuna fitna wayakuuna addiinu ligayr illaahi saasaad idinku rabtaan cusmaan marka saa buu yaa dhacday waqad nasa allaahu subxaanahu ilaahay wuxuu caddeeyey cala alcafwi canhum inuu cafiyey xaggooda faqaala caza wajalla ina aladiina tawallow minkum yowma altaqa aljamcaan kuwii jeestay oo idinka idinka mida ah, maalintii labada ciidan ay kulmayeen